بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فرع farcani mualifku wuxuu ka jaray fasalkii hore markii u dheeraaday eh, ayuu ziyaadiyey laakiin axkaamta ku jirta waxay la socotaa un fasalkii hore wuxuu ihi lilmushtari qofkii iibsanayay waxaa u sugnaaday qabdulmabiici halkan haddaba wuxuu ku sheegi doonaa mualifku qabdigii eh, ayuunbuu kaga hadli doonaa fasalkii hore qabdigii ku jiray ayuu eh, axkaamtiisii qaar ka ah halkan ku tilmaami doonaa gudoomidii shaygii mabiica la gudoomayey wuxuu hi lilmushtari qofkii shay iibsada waxa uu leeyahay oo xaq u leeyahay qabdulmabiici shaygii uu iibsaday inuu gudoomo in kaana amanu lacagti haddii ay tahay mu'ajalan mid madalaysan oo muddo ku madalaysan aw amase sallamahu lacagtii uu dhiibay wailaa haddii kale falaa yastaqilu la keli noqon mahayo bihi mabiicaas inuu guddoomo la keli noqon mahayo halkan wuxuu kaga hadlaya mualifku guddoomiddii mabiica la guddoomayo wuxuu ku yihi haddaba qofkii shay iibsaday wuxuu xaq u leeyahay shaygaa uu iibsaday inuu guddoomo oo uu la keli noqdo asagoo ka fasax qaadanin ninkii baa'ica ahaa haddii shaygan uu ku iibsaday dayn way ku heshiiyeen ninkan dayn inuu ku iibsado muddo maalan bil ah inuu ku bixiyo sanad inuu ku bixiyo mar haddii muddo lagu heshiiyey beeciina uu dhacay shaygii laga iibiyey uu guddoomi karaa asagoo weydiisanin ninkii baayaca ahaa ee ka iibiyey sidoo kale haddii amankii uusan muajal ahayn lacagta hadaysan muajal ahayn oo nimadalayslayn ay degdeg tahay lacagtiina markaa uu bixiyey wuu qaadan karaa oo wuu guddoomi karaa asagoo weydiisanay ninkii baayaca labadaa suuraba wuu la keli noqon karaa inuu maaragtay guddoomo shaygii uu iibsaday haddii kalese oo haddii kale waa ilaa marka ku leeyahay tamankii waa xaal mana dhiibin hadday sidaa tahay falaa yastaqilu bihi la keli noqon maayo haddaba inuu guddoomo shaygii mabiica ahaa asagoon baayicii idmin oon u fasixin waa inuu u idmaa sababtu ah xaaladatan yani qofkii baayaca ahaa ayaa mabiiciisi iska leh xaqulxabsi buu leeyahay waa lahahda xaq alxabsi inuu mabiiciisa uu ilaashado oo ka xajisto ninkan ilaa uu lacagtii u gacangeliyo haddii haddaba uu sida ku qaato waxaa waajibka inuu soo celiyo tasarufkiisana ma fulayo wuxuu ihi lilmushtari qofkii shay iibsaday wuxuu xaq u leeyahay qabdulmabiici shaygaa uu iibsaday inuu guddoomay in kaana amanu lacagti hadday tahay mu-ajalan mid la madaleeyey oo amase sallamahu lacagtii u dhiibay wailaa haddii kale oo lacagtii ay deg deg tahay islamarkaana uusan dhiibin lacagtii oo idil ama qayb ka mida ah uusan dhiibin falaa yastaqilu bihi la keli noqon mahayo oo uma madax bannaanaanayo inuu shaygii markaa iska qaato walow biica haddii la iibiyo ashayu shaygii taqdiiran qadarid haddii lagu iibiyo ka hawbin wadalika miaal ka hawbin maro weeye iyo wa ardin dhul weeye darcan dhudhumin lagu iibiyey wa xindatin sareenkii weeye kaylan miisid lagu iibiyey aw amase wasnan miisaamin lagu iibiyey ushturda waxaa la shardinayaa maca naqli rarid maceeda darcuhu shaygii la iibiyey in la dhudhumiyo aw amase kayluhu in la miiso hadduu yahay wax la miiso aw amase wasnuhu in la miisaamo hadduu yahay wax la miisaamo waa yahay wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu shay iibsado shayganna uu yahay shay la qadaro shay taqdiir lagu iibiye hadduu iibsado sida maala maradii oo kale maradii waxaa lagu iibiyaa waar intaasoo waar baa lagu iibiyaa maalan marka uu qofkii u dhaho maradan oo toban waaraan kaa iibiyey ma anfacayso inuu maradii iska qaato markuu guddoomayo waa inuu maradii waarkii uu saaraa sidaas ku guddoomaya marka laba shay baa looga baahan yahay in uu uu waarkii saaro maradii oo cabiro markuu waarkii sax noqdo inuu markaa guddoomo oo meesha ka qaato labadaas ayuunbuu qabdiga ku xasilaya laakiin hadduu iska qaato asagoo waarkii aan saarin uma ansaxayn dhulka waxaa lagu iibiyaa darcan buu mualif iyo dhudhur laakiin zamankeena waxaa lagu iibiyaa mitr haddaba dhulkii haddii la dhaho maalan labaatan mitir weeyaan dhulkan oo dherar ah iyo labaatan mitir oo ballaca maalan waa inuu cabirtaa dhulkii intuusan la wareegin waa inuu he cabirtaa oo cabirkii uu saaraa markuu sax noqdo ayuunbaa markaa takhliyadii ee lagu wareejinaya oo wareejintii asaxaysa laakiin ma soconayso inuu dhaho dhulkan waa imis cabirkiisu waa labaatan iyo labaatan saasaan kaaga iibsaday saasaan kaaga guddoomay saasi ma noqonayso guddoon sax ma noqonayso waa in loo cabiraa oo cabirta asaguna waaya hadduu wax la miisayo maalan raashinkii oo kale ama wax la miisaamo ile raashinka banna waa la miisaamaa banna waa la miisaa waa in uu markaa miisaantaa ama uu miisaa hadduu wax la miisaamo yahayna waa inuu miisaantaa wax la miisa hadduu yahayna waa inuu miistaa hadduu yahay waxyaaba la tirinaya sida maalan xabxabka oo kale waa la tiriyaa tirin baa lagu iibsadaa iyo baydkiiyo waa inuu tirsadaa markuu la wareegayo wahaakada intaasoo dhan waxaa daliil u ah xadiidkii muslim uu wariyey uu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man ibtaaca طacaaman qofkii raashin iibsadaa falaa yabichu yuusan iibinin xataa yaktaalahu ilaa uu ka miisto raashinkaas marka xadiidkan wuxuu ku soo arooray raashinkii iyo miisitaankii waxyaabihii kalena waa looga qiyaastay qiyaas qaatay ee taqdiirka lagu iibinayey marka guddoonkii ku ansixi mahayo waxyaabaha kale waxyaabaha la qadaro idin ilaa in markaa cabirkii la marya mooyaane wuxuu idhi walow biica shayu shaygii haddii lagu iibiyo taqdiiran qadaritaan haddii lagu iibiyo taqdiir haddii lagu iibiyo wadalika mihaalka hawbin maro weeye la dhudhuminayo ardin dhul weeye darcan in biica haddii lagu iibiyo darcan yani dhudhumin yani lagu jaangooye dhudhun waxindatin sarreynkii weeye kaylan miisid lagu jaangooye aw wasnan ama miisaan lagu jaangooye ushturada markaa waxaa la shardinayaa maca naqli raridda maceeda shaygii hadduu shay manquula yahay dee dhulkii asagoo manquulba ma ahe laakiin hawbkii iyo raashinkii waxaa loo shardinayaa darcuhu in markaa la dhudhumiyo haduu yahay wax dhudhun lagu iibiyey sida dhulkii iyo maradii aw kayluhu in la miiso hadduu yahay wax miisid lagu iibiyey aw wasnuhu ama in la miisaamo hadduu yahay wax miisaan lagu iibiyey miaaluhu kaa miaalkiisu waxa weeyaan buu ihi bictuka haa kuuskii waan kaa idiya damiirkan wuxuu u asubra kuuskii raashinka haa buu u laabanayaa bictuka haa subradii waan ama kuuskii kulla saacin saac walba waxaan kaaga iibiyey bidirhamin dirham baan kaaga iibiyey aw amase calaa annahaa subradani inay tahay casharatu aasucin toban galaan inay tahay miitaalka halkan mualifku inoogu keenay waa wixii taqdiirka lagu iibinayay waa raashinkii maalan raashinkii oo weliba la marinayo wey la miisayo marka tani waxay la socotaa oo miitaalkani masaladii hadda soo dhaafayna wixii taqdiir lagu iibinayo umay tusaalo u tahayoo gaar ahaan waa wixii muqadar bilkayl miisid wixii lagu qadaray weeye marka maalan qofkii baayacahaaba wuxuu yidhi kuuskan raashinka ah ayaan kaa iibiyey saac kastoo ka ah dirham baan kaaga iibiyey bal hadda u fiirso inta saacay tahay muusan laakiin wuxuu ku qadaray saac kasta dirham marka dhowaan waa qofkii wuu miisan doonaa marka intay noqoto ayuunbuu hadhow ku dhufan doonaa dirhamkii day toban saac noqoto toban dirham ayaa markaa laga rabaa hadhowna miisitaanka unbuu ku gudoomi doonaa sidoo kale haddii uu dhaho waxaan kaaga iibiyey kuuskan calaa annahaa inay tahay baan kaa iibiyey buu hi casharatu aasucin toban saac inay tahay marka waa la eegi doonaa hadhow marku qofkan mushtariga ah uu miisanayo hadii tobankii saac ninka daayaca uu sheegay noqoto beyci wuu asaxayaa hadday laakiin tobankii soo bixi weydo beycii ma asaxay marka kani waa wixii lagu qadaray keyrkii waxyaabaha kale looga tusaale qaado wuxuu ihi miaaluhu tusaalihiisu waxa weye bictukaha waan ka iibiyey kouskii kulla saacin saac walba bidarhamin darham baan kaaga iibiyey oo calaa inay tahay ama kouskii casharatu aasucin toban saac inay tahay walow kaana lahu qofkii haddii uu u sugnaaday طacaamun raashin muqadarun oo la qadaray calىa zaydin zayd uu ku leeyahay walicamrin camarna calayhi uu ku leeyahay ay calaa bakrin kaa hore ee bakri ah hadduu ku leeyahay midluhu raashinkaas mid la mid ah falyaktal ha u miiso bakr linafsihi naftiisa ha u miiso uma dabeetana yakiilu wuxuu u miisi doonaa bakrun bakri halka usoo qadar licamr camr buu u miisi doonaa mualifku halkan tusaale kaleu inoo keeno oo qaabkii loo kala guddoomaya haddii laba iib ay isdaba dhacaan qof baa qof raashin ka guddoomaya qof kaluu ku wareejinaya marka laba miis baa markaa imaanaya meesha laba miis ayaa markaa imaanaya wuxuu idhi maalan nin bakar la yidhaahdo ayaa dacaambu raashin buu ku qadaran maalan kaba soo qaad konton galaan ama konton saac oo raashina ah ayuu zayd ku lahaa ninka la yidhaahdana isla bakarkaas hore ayuu wuxuu ku raashinkaas konton galaan ah, mid la miduu ku leeyahay kontonkii kontonkiisii buu marka Ehm, si markaa u asxo qabdigii ninkan bakar ah ee zayd ku leh kontanka galaan horta marka hore suu ninkan ehm, camar ee ku leh kontanka galaan uu ugu oofiye horta bal zayd kuu ku lahaa kontanka galaan ha ka miisto asagu oo ha ka guddoomo markuu ka guddoomo mar labaad haddana ha u miiso camar ha u fiirso laba kayl baa meesha xasilaya kaylka hore waa kaylkuu kaa guddoomaya bakar zayd raashinkii uu ku lahaa uu kaga guddoomaya weeye kaylkan dambana waa kan uu ku guddoonsiinayo bakar camarkii ku lahaa raashinka ayuu ku guddoonsiinaya marka marka horena asagaa miisan marka dambana asagaa u miisi ninka kale uu ku wareejinayo labada miisitaanba waa shardi maxaa yeele halkan iqbaadkii guddoonsiintiibaa yaa tirowday oo tacaduday hardiga iqbaadkana waxaa ka mid ah kaylkii marka kaylkiina wuu tacaduday maadaama gudoonsiintiina ay tacaduday kaylkii miisitaankiina wuu tacaduday midda kale nahyi baa soo arooray oo nebigu cala salaam uu reebay in dacaamkii la iibiyo xataa yajri fiihi saacaan ilaa labadii saac ay markaa ay maraan labadaa saac la sheegayna waxa wey waa qofkii baayaca ahaa saaciisii iyo kii mushtariga ahaa saaciisii wuxuu hi walow kaana lahu damiirka haddaad doonto uci bakr si tusaaluhu kugu tooso walow kaana lahu ay libakrin bakr hadduu ku leeyahay ninka la yidhaahda maalan acaamun cunto muqadarun oo la qadaray raashin buu la qadaray oo cadadkiisa la ogyahay calaa zaydin zayd walicamrin camarna calayhi ay calaa bakrin bakr wuxuu ku leeyahay miluhu raashinkaa mid la ah, falyaktal ha miisto bakarkii linafsihi naftiisa marka ha u miisto raashinkii uma dabeetana yakiilu wuxuu u miisayaa mar labaad licamrin camar buu u miisayaa taasi waa haddii waxanu yahay wax aan ku jirin wax jaan go-an oo waxa weeye qadarkiisu go-an yahay sida maalan raashinkii kuuska la miismiisay weyaan maxaa yeel miisku kala duwanaan karaa miisku wuu kala duwanaan karaa waxaa laga yaabaa kaylkii lagu miisayay inuu kala duwanaayo oo saacii uu kaga guddoomay zayd iyo kan uu camar oo ugu miisay inay kala duwan yihin baa dhici oo soo baxo laakiin hadduu yahay maalan alaab yani la soo warshadeeyey maalan oo moorgaraysan oo de miisaan iyo qaalab ku soo baxday jaan go oo waxba aan isdheerayn marka sidiisuu ku guddoomi karaa sida uu ku guddoomay ayuu qofka guddoonsiin karaa maalan qoosaro timir ah ayaa markaa lagu lahaa maalan qofka ninkanna qoosaro timir ah ayuu ku lahaa bakar zayd buu ku lahaa qoonsaro timira asna waxaa ku lahaa camar marka qoonsaro timirta sida intuu oo guddoomo ayuu ninka ku wareejinaya waxba la miisaani maayo maxaa yeelay de waa wax moorgaraysan oon iskhilaafayn oo miisaankiisa la garanayo oo warshad ku soo baxay wey wax kasta oo noocaasoo kalean adugu qiyaas qaado raashinka hadday noo imaanaya maalan warshadda ka soo baxay ee kontanka kiilo ah ama shan labaatanka shubka ah uu moorgaraysan yahay marka haddaa raashin qof uu kuu lahaa maalan kontan kiilo oo bariis kontonkii kiilo isagoo kiishkiisa ku jiraad guddoomi kana waad guddoonsiin waxba u baahna in la miismiiso dee saa ciddo kuma kala iibsato waayahay wuxuu idhi falow qaala haddaba bakar hadduu ku dhaho camar iqbid ka guddoon min zaydin zayd waxaad ka guddoontaa maalii calayhi wixii aan ku lahaa linafsiga naftaada u guddoon oo fa facala uu sidii falqabdu guddoomiddii faasidun qabdi faasidah weeye wuxuu ku yidhi camar baa wuxuu ku lahaa bakr diin buu ku lahaa maalan markaasaa wuxuu yidhi war diintii aad igu lahayd waxaad ka guddoontaa ninka la yidhaahdo zayd anna diin baan ku leeyahay oo naftaada u guddoon taasi ma soconayso maxaa yeelay halkan waxaa dhacay buu ku yidhi itixaad alqaabidi waalmuqbid guddoomihii iyo guddoonsiyihii ayaa isu hal noqday mana soconayso waa qaacido fiqi ah ida taxada alqaabid wاlmuqbid falqabdu faasid suwar yar baa laga soo reebay qaabidkii halkan waa maxay ninkaa u fiirso la zayd naftaa horta ii guddoon baa layidhi oo ani iga soo qaada waxa ku leeyahay diinta ah kadibna adu naftaada u marka marna wuxuu noqday qaabid marna wuxuu noqday muqbid marqaadad buu noqdo wuxuu u guddoomayaa ninkaa soo dirsaday ee bakar ah iga soo guddo waxaan ku lahaa marna muqbil buu noqonayaa naftiisuu guddoonsiinaya wixiina waa isku hal marka taasi ma soconayso qaacidata itixaadi alqaabid waalmuqbid ayaa yidhahdaa qaacidada marka ma soconaysa qabdigi qabdi faasid ah, ayuu noqonayaa waayahay laakiin zayd wuxuu ka beri noqonaya xaqii uu ku lahaa ninkaas soo dirsaday maxay asagaa u idmay inuu ka guddoomo laakiin si qadigii u asaxo maxaa laga rabaa ninkan inuu u celiyo zayd wixuu ka soo guddoomay hadduu raashinay hadduu lacag ahaaba kadibna zayd uu ku wareejiyo bakar kadibna uu ka guddoomo amaba uu bakar u geeyo bakar markaa uu ka guddoomo asagu labadaa mid unbuu qabdigii ku asaxaya wuxuu hi falow qaala haddii uu dhaho bakar licamrin camr hadduu ku dhaho iqbid waxaad ka guddoontaa min zaydin zayd waxaad ka guddoontaa maa lii wixii aan ku lahaa calayhi dushiisa binafsika naftaadana u guddoon oo fa facala sidii uu yeelo falqabdu guddoonkaasi faasidun mid faasida weeye farcun farcan mualifku wuxuu kaga hadlayaa masaa-ishii tasliimkii yacni ku saabsanaa mabiica ee isla guddoon guddoomiddii mabiica iyo amanka lakula guddoomayay ayunbuu kaga hadlayaa gaar ahaan hal mas'alo ayuu mu'alifku eh, kaga hadlay halkan oo waxa weeye ninkii baayaca ahaa ee shayga iibinaya ninkii mushtariga ahaa haddii isku qabtaan midkeennee hor dhiibaya wixii lagu lahaa oo marka hore bixinaya hadday isku qabtaan yaa laga rabaa inuu hor dhiibo ma baayaca laga rabaa inuu alaabti dhiibo mise mushtariga laga rabaa inuu lacagtii marka hore bixiyo taasuu mualifku halkan kaga hadlaya wuxuu ihi qaala albaayicu idaa qaala albaayicu ninkii iibiyaha ahaa haddii uu dhaho laa usallimu almabiica shaygii aan kaa iibiyey kuu dhiibi maayo xataa aqbida amanahu ilaa lacagtiisa aan guddoomo wa qaala almushtari kii iibsadana uu dhaho fi amani lacagtii midlahu sidaas si la mid ah ujbira waa la qasbayaa albaayicu iibiyihii wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay maye almushtari ujbira almushtari iibsadihii ayaa la qasbaya inuu lacagtii bixiiyo wa fii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay laa ijbaara wax qasbid ahaba ma jirto faman sallama qofkii kolba dhiibaa ujbira saaxibuhu saaxiibkii ayaa la qasbi doonaa wa fii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay yujbaraani labadaba waa la qasbayaa qultu waxaan idhi haddaan nawowi fain kaanat amanu lacagtii hadday tahay mucayanan mid soo bandhigay oo yani caqdigii lagu muujiyey saqata alqowlaani alwalaan labada qowl ee hore way dhacayaan wa ujbira waana la qasbayaa labadoodii fi ladhari muctamad haddaan qabanno wallaahu aclam wuxuu ku yidhi qofkii baayaca ahaa haddii uu ku dhaho ninkii mushtariga ahaa ee wax ka iibsanayay shaygan mabiican kaa iibiyey kuu gacangelin mahayo kuu dhiibi mahayo ilaa aad marka hore lacagtiisii ii dhiibto adugu oo adugu marka hore lacagta ii dhiib kadib baan kuu wareejinayaa ninkii mushtariga ahaa ee alaabta iibsadena uu dhaho sidaas si la mid ah adna lacagtii kuu dhiibi mahayo ilaa marka hore adu aad ii dhiibto babiicii midkee la qastayaa afar qowl ba halkan ku sheegay qowl dhahaya baayacaa la qasbayaa iibiyihii qowl dhahaya mushtarigaa la qasbayaa qowl dhahayo ciddo lama qasbayo qowl dhahayo labadaba waa la qasbaya waaya qowlkaa horee dhahaya waxaa la qasbayaa baayaca waa qowlka muctamadka ah kaasaa muctamad ah haddii ay qaadi iskula tagaan wey masalada wax laga hadlaya waxaa wey haddii ay qaadigii iskula tagaan waaya baayici ayaa la qasbayaa buu yidhi inuu marka hore asagu dhiibo maxaa yeelay xaqa mushtarigu wuxuu ku xidhan yahay cayntan mabiica ah ee meesha taalla xaqa baayicun wuxuu ku xidhan yahay amankaa dimada lagu leeyahay cayn iyo dayn hadday isqabtaan dimana cayntaa marka hore la horreysiinaya sideedaba marka qowlkani halkaasu ku tegay qowlkan kale ee ku xigay wuxuu leeyahay maye baayaca lama qasbaye waa qowl laga xoog badan yahay saddexda qowl kale laga xoog badan yahay almushtari mushtarigaa la oo maxaa loo qasbayaa maxaa yeelay xaqiisu kolley kolleyba waa xaq waxa weye geedka go-an ah oo mabiicanuu ku tacalluqaa xaqa baayicuna amanka kuma tacayuno amankaas kuma tacayuno waxaa laga yaabaa ay lacagtii loo keenaba wuu qaadanayaa marka wuxuu leeyahay qowlkan ninkan mushtariga waxaa leeyahay soo bandhig horta adii lacagtii soo muuji oo aduu lacagtii tacyiinku samee si marka aad u sinaataan qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay cidna la qasbi mahayo labada nin waa laba nin oo waxa weeye midba mid kale cinaadaye jiid aan ku jiide waa gacmadaanis marka labada nin maadaama ay waxa weeye isku cinaadayaan baddooda waa ka baxayna oo qaadigi wuxuu leeyahay mar dambe ma mugin kartaan ismana qabsan kartaan hadii markaa mid ayaga ka uu dhiibo shaygii baayici hadduu dhiibo babiici ama mushtarigii tamankii u dhiibo markaa eh, kii kale ayaa la qasbaya wixii kale aan dhiibin qowlka afraadna wuxuu leeyahay labadaba waa la qasbaya maxaa yaele tasliimku waa waajib labadaba waajib buu ku yahay labadaba ay dhiibaan marka qaadiga wuxuu ku leeyahay calaa hada alqowl alaabtii keena halkan keena war adna baayaco babiic halkan soo dhig war adna mushtariyow tabanki halkan soo dhig war baayaco ho tabankii war mushtari ahoo mabiici midkuu doono markaa ku bilaabay isago qowlkan dambana saasuu leeyahay haddaba imamnawi wuxuu idhi haddii amankii uu yahay mucayan bimacnaa haddii amankii uu yahay aman la muujiyo o lagu muujiyey labadaa qowl ee hore way dhacayaan waa labada qowl ee dhahaya baayaca la qasbi iyo la qasbi oo markaa waa ujbira waa labadaba waa la qasbayaa baayicii haddii uu mabiicisagoo mabiicu iska yaallaaba eh laakiin amankii haddii la cayimo oo la soo bandhigo la muujiyo markaa hadda way siman yihiin ilay qowl ee hore waxay ku kala dhisnaayeen yacni amankii baan mucayan ahayn amankii baan hee mucayan ahayn oo kan baayaca oo la qasbayaa le maxaa wuxuu leey amankii mucayan maaha dimadu ku jira kan mushtariga la qasbaya wuxuu ha soo tacyimi ha soo bandhigo marka hadduu marba uu mucayan yahay labadoodi way simayiin wax lagu kala rajaxa ma jirto amankii iyo mabiici labadii waa mucayan way siman wax lagu kala rajaxa ma jiro labadaa qol haddana way naga baxayaan waana la qasbayaa markaa fi adhari muctamad haddaan qabanno maxay labada dhinac ka siman yihin aggaas labadoodaba xaqii wuxuu ku tacalluqayaa cayntii wuxuu ihi waidaa sallama albaa'icu iibiyihii haddii uu dhiibo mabiicii ujbira waa la qasbaya almushtarii iibsadihii inuu lacagtii markaaba u dhiibo waase goorma in xadara amanu lacagtii ay taalo wa ilaa haddii kale oo lacagtii ay uusan haynin fain kaana hadduu yahay ninka mushtariga ah mucsiran nin cayna hadduu yahay falilbaayici iibiyihii markaa wuxuu xaqu leeyahay alfasku in uu caqdigii beeca uu ka noqdo uu fasakho bilfalasi caybnimo uu ku fasakho aw amase muusira ninkani waxaa weeyaan nin hoban ah oo heli kara lacagti wamaaluhu xoolihiisase wamaaluhu xoolihiisuna bilbaladi beledkii bay xoolihiisu yaallaan aw amase bimasaafatin qariibatin masaafo dhow xujira calayhi markaa waa laga sharayaa fii amwaalihi xoolihiisa oo idin xataa yusallima ilaa lacagti ka dhiibo fain kaana hadaba haddii uu ku sugan yahay xoolihiisii bimasaafati alqasri masaafada salaada loo qasriyo lam yukallaf albaa'icu baaicii markaa lagu mashaqayn mahayo asabra inuu markaa u dulqaato ilaa ixdaarihi ilaa inta uu ka keenayo walasaxu muctamad waxaa weeye ana lahu lfaskha baayicii markaa inuu xaq u leeyahay inuu fasakho fain sabra haddii uu sabro falxajru xajri ayaa markaa lagu samaynaya ninkii mushtariga ahaa kamaa dakarnaa saan soo tilmaanay waayahay wuxuu ku yidhi ninkii baayaca ahaa haddii uu mabiicii dhiibo oo ninkan mushtariga u dhiibo oo dood buusan keenin oo u dhiibo sida caadiga ay tahayba looba badan yahay oo u gacangeliye ninkii mushtariga war alaabtii oo kale aan kaa iibi ee lacagtii idhiib caqdigiina caqdi xaal oo deg dega u yahay ninkan mushtariga waxaa lagu qasbayaa inuu lacagtii markaa uu bixiyo haddii uu lacagtii hayo waayahay maxaa yeele markaa inuu lacagtii dhiibo waajib ay ku tahay wax diideena ma jiro lacagtiina wuu hayaa hadduu lacagtii markaa dhiibi waayo ninkan caqdigii uu ka bixi karaa waayahay haddiise lacagtii uusan haynin waxaan eegaynaa ninkan mushtariga ah ma nin mucsir ahaa mise waa nin muusir ah? nin caydha miyaa mise waa nin hodan oo xoolo haysta hadduu yahay nin caydh ah wuxuu xaq u leeyahay markaa ninkii baayaca ahaa markaaba caqdigii inuu fasaho ayuu xaq u leeyahay taasi waa haddii uu caydh yahay hadduusan caydh ahaynoo nin hodana ah uu yahay xoolihiisiina beledka ay yaallaan magaaladii wax ku iibsanay bay xoolihii bay yaallaan maalan ama masaafo dhow oo aan fogeyn maalan toban kilomitr labaatan kilomitr masaafat alqasr ma gaadhayso markaa xoolihiisao dhan baa laga sharayaa ilaa uu lacagti ka dhiibay siuusan xaqii ninkan baayaca ugu tasarufin oo xoolihiis u baabiyo dhowaan uusan dhini oo xoola ma hayo xoolahayga ga baabiceen uusan wax kale u gelinin ayaa markaa xoolihii laga sharayaa oo qaadigii baa ka sharaya waayahay haddii masaafat alqasri xoolihii ay ka jiraan koob iyo siddeetan kilomitr iyo wax kasii badan masaafada salaada lagu qasriyo markaa ninkii baayaca ahaa la dhihi mahayo sug ilaa wa ilaa ilaa ninkani lacagtii kuu keenayo waayo dee masaafadu bay xoolaha jiraan inuu keeni doono inuusan keeni doonin allahu aclam marka ninkii dhibbay ku tahay xataa inuu muddadaas sugaba marka uu ka bixi karaa caqdigii hadduu dhaho waan iska sabrayaa ninkan intaa uu ka keenaya lacagtii oo masaafatu alqasri uu ka soo xaadirinayo lacagtii marka ayada ah xajrigii aan hadda soo tilmaamaynay ayuunbaa lagu samayn doonaa ninkan mushtariga ahoo hantidii soo ilili ayaa laga shari doonaa xajrigana waxay dhahaan culummadu alxajru lhariib xajriga hariibka la dhahaa xajriga caadiga ah ee noo imaan doono wuu ka duwan yahay waxyaaba badan buu kaga duwan yahay ninkan asagoo muusir ah ayaa la xajrinaya oo xoolihiisu ka badan yihiin waxaa lagu leeyahay diinta ah midda kale markii diintu iska bixiyo aadi uma baahno inuu xajrigi ka qaado xajrigii saasuu kaga baxaya waxyaabahaasuu kaga duwan yahay xajrigii qofkii waxa wey daynaysna xajrulmuflis ee noo imaan doona insha allah waa yahay wuxuu yidhi walilbaa'ici iibiyihii markaa waxaa u banaan xabsu mabiicihi shaygii uu iibiyey inuu haysto xajisto xataa yaqbida ilaa ka gudoomo amanahu lacagtiisa in khaafa haddii uu ka cabsado fawtahu lacagtaasi inay dhaafto bila khilaafin khilaaf la'aan wainama alaqwaalu aqwaashu waxay ku sugan tahay aqwaashii aan soo sheeganay afarta ahaa ee ku sugnaa yaa hordhiibaya mabaayaca hordhiibaya mise mushtariga idaa lam yakhaf hadduusan ka baqin fawtahu lacagtii inay dhaafto ay fawta amani oo watanaasaca ay isku qabtaan ay ku murmaan fii mujaradi alibtidaa'i bilaabid un keliya ah haday ku murmaan wuxuu ku yidhi qofkii baayaca ahaa sidiisaba wuxuu xaq u leeyahay shaygii mabiica ahaa ee uu iibinayey ee qofkan ka iibiyey in uu haysto ilaa lacagtiisi uu gacanta ku dhigo haddii uu ka cabsanaya qofkan inuu lacagtii dhaafiyo u kala baxsado hadiyo jeerna taas waaba kartaayo suuqa tuugta ku badanta oad ka cabsanayso qofkan inuu yahay qof maalan tuuga oo alaabtii kala baxsan kara waxaad dhihi kartaa markii aad lacagta ii dhiibto ayuun baa mabiicii kuu dhiibayaa marka hore adu lacagta dhiib marka taas xaq buu u leeyahay waayo khilaafna kuma jiro arrinkaas inuu markaa haysan karo mabiiciisii haddii uu ka cabsado in amankii lagala tago kaalmaha shidaalka hadda aada uga dhacdaa baabuurtu maarka qaarkood sameeyaan intay shidaalka kaga shubtaan bay la baxsadaan marka waxaa la dhahaa marka hore lacagtii bixiya markay lacagtii bixiyaan baa shidaalkii loogu shugay marka waxyaabahaasoo kale haddii ay dhacaan oo qofkii ka cabsanaya in lacagta lagala baxsado dee mabiiciisii u haysan karaa si maaragtay uusan dhib ugu imaanin waayahay laakiin aqwaashii haddaba aan soo sheegaynay ee fasalkan aan ku bilowna farcan aan ku bilownay afarta ahaa waxa weeyaan buu ihi haddii qofkii uusan ka cabsanin baayac ahaa in lacagtii ay dhaafto oo keliya isku qabtaan yaa hor dhiibaya oo baayaca hor mise mushtariga ah hordhiibay laakiin midna kama cabsanayo in he xaqiisii uu waayo taaun bay aqwaashaan isku saabsan tahay hadii uu mar ninkan cabsanayo lagu dirqin mahayo inuu dhiigo shaygii mabiica ahaa waayo taas dhib baa ugu jira xoolihiisii ayaa markaa uu ku waayi karaa wuxuu ihi walilbaayici iibiyihii wuxuu xaq u leeyahay xabsu mabiicihi shaygii uu iibiyey inuu xajisto xataa yaqbida ilaa ka gudoomo amanahu lacagtiisa in khaafa waa haddii ka cabsado fawtahu ay fawta tamari lcagti inay dhaafto bilaa khilaafin khilaaf la'aan wainama alaqwaalu aqwaashii afartahayden soo dhaafnay waxay ku sugan tahay uun idaa lam yakhaf hadduusan ka cabsanin fawtahu ay fawta tamari lcagti inay dhaafto oo watanaazacaa ay isku qabtaanuun fii mujaradi ibtidaa'i bilaabid un keliya yaa hordhiibayo baabu tawliyati wاlishraaki wاlmuraabaxa baabkan wuxuu mualif kaga hadlayaa afar arrimood buu kaga hadlayaa saddex wuu sheegay altawliya wاlishraak wاlmuraabaxa iyo ka afraad oo uusan tarjamada ku sheegin laakiin uu ku dhex dari doono baabkan oo ah almuxaata haddaba waxaa jira saan hore usoo tilmaanay waxa la yidhaahdo alfaad اlbayc beyca alfaadiisa marka alfaad beyc ayaa jirta oo axkaamay ka ratimayso alfaadaasi waa koob iyo toban afar fasalkanu mualif ku sheegi doonaa oo waxa weeye tawliyadii iyo ishraagii iyo muraabaxadii iyo muxaadadii toddobana wuxuu ku sheegi doonaa labada fasal ee ka dambeeya ayuu markaa ku sheegi doonaa baabu beyc اlusuuli watimaar waayahay tawliyada waxaa looga jeedaa wareejin qofkii inuu alaabuu iibsaday uu qof kale ku wareejiyo markuu guddoomo kadib waa wareejin caqdigii dhannaa buu ku wareejinayaa ishraaqun waxa weeye wadaajin alaabtii uu iibsaday uu guddoomay inuu qof kale u wadaajiyo dhaho ila wadaag oo lacagtii badh iska bix sidaan tilmaami doono muraabaxaduna waxa weeye waa beecay faa'iide ku jirto beec faa'iida doon ah ayaa muraabaxa la waa beecu si u badan yahayba waayo laakiin tawliyadaasi faa'iide kuma jirto faa'iide ma saaranayo ishraagana saas oo kale waayahay muxaata ayadna waxaa weeye waa xaraashkii waa inuu qofkii beecii shaygii soo iibsaday qiimihiisii ugu fadhiyay qiimo ka hooseeya inuu markaa ku iibiyo oo khasaara ah ayaa muxaata la yidhahdaa intaba mualifku ka hadli doonaa wuxuu yihi ishtaraa ida ishtaraa hadii uu iibsado qof shay-an shay hadduu iibsado uma dabeetana qaala uu ku dhaho licaalimin qof xoogaal u ah bihamani lacagtii uu ku iibsaday wallaytuka waan kugu wareejiyey haada alcaqdi caqdigan ayaan kugu wareejiyey faqabila dabeetana uu aqbalo lazimahu waxaa qofkaa ku waajibaya milu thamani lacagtii uu qofkaa ku wareejiyey uu ku iibsaday mid lamida ayaa markaa ku waajibaysa fii shardihi ay fii shuruudi albeyc beyca shuruudiisii oo idil ay markaa ka dhalanayso wa taratubi axkaamihi iyo axkaamtiisii ay markaa ka ratilmayso laakin hase yeeshee laa yaxtaaju uma baahano ninkan muwalliga ah ilaa dikri thamani lacagtii inuu sheego wuxuu yihi qof haddii uu tuuliyadii ku iibiyo oo maalan hadduu qof alaab iibsado oo alaabtii uu gudoomo kadibna uu ku dhaho qof xoogaal u ah alaabtan inta uu ku iibsaday uu dhaho caqdigan waan kuu wareejiyey dabeetana kaasina uu gudoomo beecaasi wuu asaxayaa qofkaana waxaa ku waajibaya lacagtii qofka uu ku iibsaday mid la mid ah inuu bixiyo qofba maalan raashin buu iibsaday maalan Eh, wuxuu ku iibsaday raashinka an boqoloo doolar dabeetana markii raashinkii uu guddoomay eh, khiyaarkiina uu dhammaaday oo uu caqdigii laasimay ayuu qof kale oo maqlayay oo ka warhayay ayuu wuxuu ku yidhi raashinka uu doonayay qofka maalan wuxuu idhi raashinka waan kuu wareejiyey shantii maaxata inuu dhaho lacagtii aan ku iibsaday baan kugu wareejiyey waan kugu wareejiyey hadduu dhaho waxay ka dhigan tahay lacagtii aan ku iibsaday ayaan kaaga iibiyey bay ka dhigan tahay marka sidaas ayuu markaa qofkii ku guddoomi doonaa amankiina ugu laasimaya haddaba tawliyadan waxay leedahay shuruud afar ah shuruudda afarka ah matniga iyo sharax ayaa laga qaadan karaa qeydka koobaad waxaa weeye in bacda alqabd baycu uu dhaco wareejintu inay dhacdo markuu guddoobo kadib waa shardi shardiga labaadna caqdiga waa inuu laazimo oo khiyaar hadduu jira khiyaaru majlis ama khiyaaru shardi waa inuu khiyaarkii ka baxo shardiga saddexaadna ninkan wareejinaya muwalliga ah inuu caqdiga xoogaa lagu yahay og yahay inta laga siiye tamanka laga siiye shardiga afaraadna kan uu ku wareejinayo inuu lacagtii asna xoogaan yahay shardi haddii la helo markaa wareejintii waa ansaxaysaa qofkii lagu wareejiyena waxaa ku waajibaya lacagtii ninkan uu ku iibsaday mid lamida inuu bixiyo haddaba wuxuu ku yihi towliyadaasi ahaan markaad u fiirsato waa beec waa nooc beeci ka mid ah halka lagu sheegayo towliyadii ishraagii muraabaxadii muxaadadii dhammaan waa iib laakiin iibkii sifad u dhacaya unbaa kala duwan waa ii buuri oo ninkan waxa weye wareejiyaha ah uu ka iibinayo alaabtii uu iibsaday ninkan uu ku wareejinayo marka shuruuddii beeca ayuunbaa halkan imaanaysa ee mabiica loo shardinay shantii shardi eena soo dhaaftay inuu macluum yahay inuu maqduur calaa tasdiimi inuu yahay inuu muntafac yahay shaygan la iibinayo dahaarata caynihi ilaa akhiri shuruuddii aan soo sheegnay ayaa halkan imaanaysa axkaamtii beycana way ka rasimaysaa khiyaaru majliskii shufcadii qabdi in la shardinayo tamliik inuu faa'iideynayo yani hantisiin ila akhiri axkaamtii beycan waa ka ratimaysa laakiin uun wuxuu beyca kaga duwan yahay hal shay oo ah dikri aman looma baahno in la sheego amankii beyca caadiga ah in la sheego shardiba ahayd laakiin kan looma baahno amankii in la sheego maadaamuu macluum yahay ila wuxuu hi licaalibin biaman qof samanka xoogaal ah ayuu marka hore caqdiga ku wareejiyey marka in samankii la sheego loomaba baahno ila waa shay macluum ahe ila qofkan markuu leeyahay waan kugu wareejiyey waxay ka dhigan tahay lacagtii aan ku iibsaday ayaan kugu wareejiye lacagtaas igaga qaado waayahay wuxuu ihi ida ishtaraa iibsado shay-an shay uma dabeetana qaala uu dhaho licaalimin qof xoogaal ah biamani lacagtii uu ka iibsaday walaytuka waan kugu wareejiyey biamani wallaytuka waan kugu wareejiyey hada alcaqdi caqdigan ayaan kugu wareejiyey faqabila kolkaa uu aqbalo lazima waxaa ku waajibaya ka aqbalay milu amani lacagtii uu ninkan wareejiyaha uu ku iibsaday mid lamid ah wa huwa tawliyadaasina caqdiga tawliyadu baycun iib weeye fii ay fii saa'iri shuruudihi shuruudii bayca oo idil markaa laga doonayo wataratubi axkaami axkaamtii beecun ay ka dhalanayso laakiin hase yeeshee laa yaxtaaju uma baahno caqdigii towliyadu ilaa dikri hamari lacagtii inuu sheego walow xuda haddii laga rido canilmuwalli ninkii wareejiyaha ah bacdu thamani walow xuda soo isaaganu qoro walow xuba haddii laga rido can ilmuwali wareejiyey bacdu tamani lacagtii bar ka mid a ah. inxada lacagtaasi way ka dhacaysaa can ilmuwalla kii la wareejiyeyna way ka dhacaysaa wuxuu ku yidhi haddii ninkii muwalliga ahaa alaab ku wareejiyey haddii lacagtii bar ka ah baayicii hore ee ka iibiye asagoo ka rido kan dambe ee uu ku wareejiyena way ka dhacaysaa maalan alaabbu wuxuu ku iibsaday boqol dollar ninkan uu ku wareejiyey alaabta wuxuui wallaytuka hada alcaqd caqdigan aan ku wareejiyo ninkii uu ka aqbalay dabeetana ninkii muwalliga ahaa ee wareejiyaha ayaa labaatan doolar laga jaray oo lala saayiray labaatankaa doolar kan muwallagana wareejiyana way ka dhacaysaa oo la dhihi mahayo labaatanka ninkan waxa weeye muwalliga ah ayuunbaa laga jaray kan waa laga rabaa maya maxaa yeele caqdiga tawliyada ayaa muqtadihiisa ahaa sidaas haddii ninkan muwalliga laga jaro kan muwallaaga la wareejiyana way ka dhacaysaa lacagta maxaa yeele ninkan wuxuu ugu wareejiyey lacagtii uu ku iibsaday uu ku wareejiyey marka hadday wax ka dhacaan asna way ka dhacaysaa wuxuu yidhi walow xuda haddii lacagtii laga rido walow xuda haddii laga rido can lmuwalla can ilmuwalli kii wareejiyey haddii laga rido bacdu tabani lacagtii bar ka mideen ah ka dhacaysaa lacagta barkaasi can ilmuwallakii la wareejiyana way ka dhacaysaa waayahay maxaa yeelay tawliyadu sideeda waxay ku dhisantahay in lacagtii hore lagu dejiyo beeca walishraaku wadaajintuna fii bacdihi wixii la iibsaday barkii laisla wadaajiyo ka tawliyati wareejinu bay la mid tahay kullihi shayoo dhan laisku wareejiyo ayuunbay la mid tahay xagga shuruudda iyo axkaamtiina soo dhaaftay oo idin in bayana bacda waa haddii uu barhkii uu ku wareejiye marka uu caddeeyo falow alaqa haddii uu iska ilaaqo barhkii uu ku wareejiye saxa way asaxaysaa wa kaana waxayna noqonaysaa munaasafatan inay kala badh u qaybsadaan oo si isleeg ay markaa u qaybsadaan wa qiila waxaa la yidhi laa markaa asixi mahayo kani waxa wey noocii labaad ee anwaacdii afarta ah halkan mualifku ku xuseeyey waa ishraagii wadaajintii weeye wuxuu ku yidhi haddaba qofkii alaabta iibsaday in uu wadaajiyo qof kale uu wadaajiyo alaabtii u iibsaday bar ka mid ah. la mid tahay sida tawliyadii ayna way ansaxaysaa maalan ninba alaab iibsaday wuxuu ka iibsaday maalan boqol dollar qof kale wuxuu ku yidhi ashraktuka fii haada alcaqd caqdigan ayaan kula wadaajiyoo waan isla wadaagaynaa caqdigan waayahay markaas way isla yeelanayaan shaygii lacagtiina way kala qaybsanayaan bar iyo barun bay kala bixinayaan waayahay axkaamtii tawliidana soo dhaafaysay ayuunbaa halkan imaanaysuu maxaa yeelay ishraagu waa yani tawliya fii bacdi almabiic in laisku wareejiyo mabiicii bar ka mid a waa haddii uu wadaajiyo uu caddeeyo oo maalan wuxuu idhi ashraktuka fi nisf nis ayaan kula wanaajiyey shaygan mabiica niskiisa ayaan kula wanaajiyey marka ayada ah hadduu nis dhaho ninkan wuxuu yeelan doonaa rubuc rubucu amanna waa laga qaaday ninkan kale ee yani wadaajiyana intii kaleu yeelan doonaa lacagta inteedii kalena markii afar midood iyo saddex ka mid asagaa bixinay oo maxay saa u noqonaysaa waxay u noqonaysaa ninkan markuu leeyahay nis baan ku wadaajiyey waxay ka dhigan tahay niskaasaan isla wadaagayna niskii kale wuu ka aamusay looma sheeginba niskaa kale ana askale laakiin nis mabiicii markii kala badh loo dhigo badhkaasaan isla wadaagayna ood ila wadaagaysa marka taa waxay ka dhigan tahay badhkaao inay kala qaybsanaya barka kalena wuu ka aamusa asaga askale marka maalan shaygan hadduu ahaa konton gadbadood maalan oo laga siiye maalan kun doolar markuu dhaho ashraktuka fi nisf waxay ka dhigan tahay an iyo labaatan inay kala qaybsanayaan oo u kala qaadanayaan labiyo toban iyo badh iyo labiyo toban iyo badh inay sa u kala qaadanayan bay ka dhiganta lacagtana ninka waxaa kaga soo hagaagaysa rubul ninkan la wanaajiyey ruucun baa kaga soo hagaagaysa waa haddii uu caddeeyo bacdigi u dhaho nisbaan aad ila wadaagaysa wuxuu idhi haddii uu iska ilaaqo u dhaho ashraktuka waan ku wadaajiyey beycan caqdigan aan ku wadaajiyey way asaxaysaa munaasafay noqonaysa markaa nisbi nisbi kala qaadaya waa isla wadaagaynaa caqdigan waxaanan iibsan waan isla wadaagaynaa buuri muusan dhihin nis baan ku wadaajiyey ee wuu iska idlaaqay markaa nis iyo nis ayay u kala qaadan doonaan lacagtana nis iyo nis ayuunbay u kala bixinayaan qowlba wuxuu leeyahy maya taas asixi mayso oo qadrulmabiic ayaa jahaalada ku jirtaa mar hadduu iska idlaaqo dhaho waan ku wadaajiyey uusan sheegin wuxuu u wadaajiyey qadrurabiic iyo amankii rabiica qadarkiisi iyo lacagtii qadarkeediia markaa jaahilaya wuxuuna walshraaku wadaajintii fii bacdihi ay fii bacdi almushtara wixii la iibsaday wax ka mida ah laisla wadaajiyo ka tawliyati sida wareejintii fii kulli dhammaantii laisku wareejiyo unbay la mid tahayoo ayna way ansaxaysaa waa beec shuruudii beeca iyo axkaamtii beeca unbay qaadanaysaa iyadna in bayana bacduhu haddii barkii u caddeeyo falow alaqa haddii uu iska ilaaqo uusan barkii caddayn u dhaho ashragtuka waan ku wadaajiyey sax way ansaxaysa kaana waxayna noqonaysaa munaasafatan inay markaa nis iyo nis u kala qaadanayaan waqiila waxaa lihi laa maba ansaxayso markan ayada ah wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina mxamed